بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين weli kitaabkii jawaahir albukhaari baanu ku jirnaa waxaana noogu soo dembaysay xadiiskii saddexdii nin ee imtixaanku ku socday baraslihii kii ay timihu ka haadeen iyo indhoolkii waxaa noogu soo dembaysay kii baraslaha ahaa in asagoo hanti iyo xoolo leh malagii uu marlabaa dib ugu soo laabtay uu dhahay nin miskiin ah ayaan ahay musaafir baan ahay ibnu sabiil ah waxaa iga go'ay wixii aan ku gaari lahaa hal rati isii aan safarkayga ku gaaro xoolahan kaabir can kaabir baan ka dhaxlay buu yidhi haddaad beenlow tahay saad ahayd allah kaa dhiga buu yidhi sidii buu noqday wa aata alaqraca kii aqraca ahaa buu u yimidoo timuhu ay ka haadeen fii suuratihi suuradiisii buu ugu yimid iyo wa hay-atihi qanaankiisii iyo qaabkiisii fa qaala lahu wuxuu ku yidhi midla maa qaala lihaada kaa wixii uu u dhahay oo kale niyow musaafir baan ahay ibni sabiil baan ahay waxaan safarka ku gaari lahaabaa iga go'ay gaarsiin maanta ma haysto ilaa waxaad itarta dibna wixii ilaahay ii qabta kadibna adiga ma ahan ilaahii waxaan ku siiye baan kugu weyddiistay hal lo oo aan safarkayga ku gaaro saasuu markaa yidhi asagana faqaala lahu midla maa qaala lihaada faradda waa celiyey calayhi korkiisoo wuxuu ugu jawaabay midla maa radda calayhi haada kaa wuxuu ku jawaabay oo kale war hantidan kaabircan kaabir baan ka dhaxlay buu yidhi asagana fa qaala malagii wuxuu yidhi in kunta haddii aad tahay kaadiban mid been sheegaya fasayaraka allaahu ilaa maa kunta saad ahayd allah kaa dhigo xoolihii baa ka baaba'ay aqracii buu ku laabtay wa atal acmaa in dhoolihii buu u yimid haddana malagii fii suuratihi suuradiisii hay-adiisii buu ugu yimid fii suuratihi marka la leeyahay waxaa suuragal ah suuradiisii markii hore uu ahaa inuu ugu yimid si indhool oo kale ah wax noocaa ah faqaala rajulun faqaala wuxuu yidhi rajul baan ahay miskiinun miskiin ah wabnu sabiil musaafirna waan ahay wataqatacat biya waxaa iga go'ay alxibaalu xarigii oo fii safari safarkayga aan ku gaarahayay falaa balaaqa gaarsiin lii ani maanta iima sugnaanin alyawma ilaa billaahi ilaa ilaahay wuxuu itara maahane umma bika kadibna adiga as'aluka bialadii allihii baan kugu weydiistay radda calayka basaraka indhahaaga kuu soo celiyey shaata alharri ridaasoo ataballaqu bihaa fii safarii aan safarkayga ku gaaroonsahay ka dhigto fa qaala wuxuu yidhi qad kuntu acmaa indhoolaan ahaan jiray faradda allaahu basarii ilaahayaa indhahayga ii soo celiya wa faqiiran faqiir ayaan ahaa faqad akhnaanii ilaahay baa i deeqay subxaana wa tacaala horta moorada gal fakhud maa shi'ta wadac maa shi'ta waxaad doonto qaada waxaad doontana ka taga sida riwaayadaha qaar ay tilmaameen fakhud maa shi'ta waxaad doonto qaada fa wallaahi baan ku dhaartee laa ajhaduka ku dadaali maayo alyowma maanta bishayin shay akhadtahu aad u qaadatay lilaahi ilaahay dartii inaan kaa reebto fa qaala malagii wuxuu yidhi fa qaala wuxuu yidhi amsik maalaka maalkaaga hayso maalkaaga haysa fa inama btuliitum waa laydin imtixaamay faqad radia allaahu canka ilaahay wuu kaa raadi noqday wasakhata wuxuu u xanaaqu u carooday calaa saaxibayka labadaada saaxiibi can caaishata radia allaahu canha ana qurayshan reer qoraysh ayaa ahamahum waxaa murug geliyey sha'na almar'ati gabadhii xaaladeeda gabadhii almakhsuumiyati ee reer maqsuumiyad ahayd allatii taasoo saraqad xaday gabar asharaafo wax haddaybay ahayd faqaaluu waxay dhaheen waman yukallimu yaa kala hadlaya rasuulka allah sala allahu calayhi wasalam faqaaluu waxay dhaheen waman yajtari'u yaa ku dhiiran karaa calayhi nebiga dushiisa ilaa usaamat ibnu zayd ma ahani waa yaxibbu rasuulillaahi rasuulkii ilaahay midkuu aad u jeclaa waaye qof kaloo arrintan dhammayn karoon usaamo ahayn ma jira baa la yidhi fakallamahu fakallamahu wuu la hadlay rasuulka usaamatu usaama faqaala rasuulkuna wuxuu yidhi atashfacu ma waxaad shafeecaysaa oo aad difaacaysaa maanta fii xaddin xad oo min xuduudi illaahi ilay xuduudiisa ka mid ah uma kadib qaama rasuulku waa istaagay fakhtataba wuu khudbeeye uma qaala wuxuu yidhi innamaa ahlaka waxaa halaagay alladiina kubii qablakum adinka idinka horeeyey qablakum waa reer bani israa'iile annahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa hadduu ku dhex xada fiihim dhexdooda ashariifu ninka shariifkii ugaaskii dadka madaxda ah hadday dembi galaan tarakuuhu way ka tegi jireen way iska dhaafi jireen oo wax xad ah lagama oogi jirin wa idaa saraqa hadduu xado fiihim dhexdooda addaciifu midka daciifka ahna aqaamuu calayhi alxad xadkay ka oogi jireen wa aymullaahi ilaahay jiritaankiisii baaqi ahaashadiisaan ku dhaartaye low haddii anna faadimatlow anna faadima oo ibnata muxamed muxamed gabadhiisaa haddii ay saraqad xadi lahayd maba xadini laqadactu yaddahaa gacanteedaan goyn lahaa buu dhahay nebiga taxadday haddii cadka ani iga soo ga'ee faadime aan jeclahay ay tahay gacantaan ka goy lahaa wa can abi mascuud qaala qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam ina mima adraka annaasa waxyaabaha ay dadka ka haleeleen ama ay ka gaareen ay ka soo heleen min kalaami nubuwati nebiyaashii hore hadalladooda waxaa ka mid ahaa idaa lam tastaxyi haddaadan sariiganayn oodan xishood lahayn fasnac maa shi'ta waxaad doonta samay wax allaala waxaa doonta samey can ibni cumara radia allaahu canhuma ana alnabiya qaala baynamaa wakti rajulu nin yajuru uu jiidaya isaaruhu hoosguntigiisa isaarahu uu jiidaya min alkhuyalaa'i isqaadqaad iyo faanjeertar iyo kibir dartii khusifa bihi waxaa lala gooyay dhulka fa huwa yatajaljalu wuu tiimbanayaa fil ardi arladuu ku tiimbanayaa oo hoos buu ugu sii soconayaa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamo markaa laga gaara baabuulkelibi beenta baabkeedii waaye fi nasabi nasabka laga been sheego iyo wa ru'yaa riyada riyada oo laga been sheega iyo nasabkaoo markaa laga been sheego waxyaabihii ku soo arooray ayay markaa baab u yihiin taasay markaa baab u tahay can waa'ilati bnu اlasqaci radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama wuxuu yidhi ina min acdam alfiraq been midda u been badan an yaddaca inuu sheegto waaye alrajulu ninka ilaa hayri abiihi aabbihi aabba aan ahayn aabbihiis aabba aan ahayn inuu sheegto ow yuriya ama uu tusiyo caynahu indhihiisa maa lam tara waxaysan arkin wuxuusan ku riyoonin buu leeyahay waxaasaan ku riyooday ow amase yaquula uu kay ku yidhaahdo calaa rasuuliillaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama dushiisa nabadgelyo iyo naxariisi ha ahaatee nebiga dushiisa inuu ka yidhaahdo maa lam yaqul wuxuusan dhihin wuxuusan nebigu dhihin inuu dhaho nebigaa yidhi baabu khaatamu اlnebiyiina jaa'a nebiyaasha midka lagu qatimay wuu yimid mukamilan asagoo dhammaystiraya lilbahaa'i quruxda asagoo siinada inuu dhammaystiraa nebiga loo soo diray waana khaatamu اlnebiyiin can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam mahalii wa mahalu alambiyaa aniga mahalkaygii nebiyada mahalkooda ka rajulin nin oo kala waaya banaa dhistay daaran guri faakmalahaa kaamilay oo dhammaystiray wa axsanahaa wanaajiyey oo qurxiyo istambarkii iyo rinjigii iyo kulli u dhammaystiray ilaa mowdica labinatin meel bulukeeti la saara ma aqalkii oo dhan waa la hagaajiyey laakiin waxaa rinjiga iyo hanaanka ka maqan hal meel oo bulikeeti ama jaajuur la dhigo in la eg ah fa jacala waxay guda galeen annaasa dadka yadkhuluunaha inay soo gelayaan gurigii wayatacajabuuna ay la dhacsan yihiinay la yaabayaan oo wayaquuluuna ay leeyihiin lowlaa mawdicu labina alla meesha haddii la hagaajin lahaayaa saasay markaa leeyihiin lowlaa mawdica allabinati meeshaa jaajuurka ama bulukeetiga ka maqan makaankaas ma ahee gurigu waa heer sare saasay markaa leeyihiin ninkii saari lahaana waa aniga buu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa la ii soo diray inaan kaamila makaarim alakhlaaq aw kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam baabu sifaati alnebiy nebiga sifooyinkiisuu baab markaa u yahay can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana alnebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam ajwad annaasi dadka midka ugu gacan furan ee ugu saqisan wa ajwada maa yakuuna intuu ahaanaya saqinimadiisana fii ramadaan ramadaanka dhexdiisay ahayd xiina wakhtigii yalqaahu uu la kulmay jibriilu wa kaana jibriil wuxuu ahaa yalqaahu mid la kulma rasuulka fii kulli leylatin habeen kasta oo min ramadaan habeen kastaoo ramadaan ah fa yudaarisuhu alqur'aana qur'aankay daarisayn jireen qur'aankay akhrinayaan oo ay ku subcinayaan fala rasuuluullaahi rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalamna ajwada waa kaga degdeg badnaa bilkhayri khayrka min alriixi almursalati dabeesha la soo diray dabaysha mursalada ah say u dheeraysa nebiga kaga dheerayn badnaa khayrka marka loo fiiriyo can cabdullaahi bni cumar cumar can cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi lam yakun ma uusan ahayn annabiyu sala allahu calayh wasalam faaxishan faaxish iyo xumaan sameeye walaa mutafaxishan mutafaxishna ma ahayn mid xumaanta iska daydaya qof waxaa jira faaxish ah sidiisaba iyo mid mutafaxish ahoo iska doondoono fuxshiga iyo xumaanta labadaba ma ahayn nebi moxamed wa kaana sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ahaa yaquul mid yidhaahdaa inna min khiyaarikum midkiina idinkugu akhyaarsan axsanukum akhlaaqan waa midka idinkugu akhlaaqda fiican kan idinkugu dabeecadda fiican waaye wa can caa'ishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri caaisha radia allaahu tacaala canh ilaahay haka raadi noqda caa'ishe qaalad waxay tidhi maa khuyira lama khiyaar gelinin rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam bayna alamrayni laba arin baynkooda ilaa haddii la dooransiiyana akhada wuxuu qaadanahayay aysarahumaa kan u fudud maa lam yakun ifman hadduusan dembi ahayn fa in kaana ifman hadduu dembi yahayna kaana rasuulku wuxuu ahaa abcad annaasi dadka midka uga fogaashaha badan minhu xaggiisa hadduu dembi yahay asagaa aad uga fogaan jiray wamantaqama ma aargoosan rasuulkii ilaahay linafsii nafsadiisa ilaa an tumtahaka in lagu xadgudbo maahane xurmatullaahi ilaahay xurmadiisa ilaahay xuduudiisii diintiisa in lagu xadgudbo fayantaqimu lilaahi bihaa ilaahay dartii uu aargudo wa can abi saciidi alqudri radia allaahu canhu qaala kaana alnebiyu nebigu wuxuu ahaa ashadda mid kaga daran xayaa'an xagga sariigta iyo xishoodka min alcadaraa'i bikirada oo fii khidirihaa qolqolkeeda ku jirta gabdhaha bikirooyinka waxay ahaayeen kuwa ugu xishoodka badan haddana ku sii jira maqabiyada wuu kaga sariig badnaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa can abi hurayra radia allahu canhu qaala maa caaba ma uusan caayin mana cabaynin nebiga tacaaman cunto qatun weligii id ishtahaahu hadduu jeclaystana akalahu wuu cuni jiray wa ilaa haddii kale taraka ka tegi jiray bas waayuu dhihi jiray ee muusan cayn jirin can cabdullaahi bni cumar radi allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allah rasuulkii allaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo dhahaya tuqaatilukum waad la dagaalamaysaan alyahuuda yahuuda fatusallatuuna calayhim xataa yaquula alxajar waadna ka dheeraynaysaan oo waad ka adkaanaysaanoo waa laydinku dirayaa korkooda xataa yaquula ilaa uu yidhaahda alxajaru dhagaxa yaa muslimu muslimow haadaa kan yahuudiin waa yahuudi waraa'ii gadaashayda ku jira kaaliya faqtulhu ilaa dhagax xataa uu sheegay geedka ilaa qarqadka maahane wacan cabdulaahi bni camar radi allaahu canhuma ana rasuula allahi qaal ra'aytu nnaasa dadkii baan arkay mujtamiciina ayagoo ku kulansan fii saciidin meel bannaan ah faqaama abuu bakarin baa istaagay fanasaca wuxuu siibay ama uu soo shubay danuuban hal wadaan aw danuubayni ama laba wadaan wa fii bacdi nascihi soo siibiddiisana qayb mid ah dacfan tabardarra ku jirtay daciiftinimaa ku jirtay wallaahu yakfiru lahu ilaahayna wuu u dhaafayaa subxaana wa tacaala dumma kabacdi akhadahaa waxaa qabtay wadaantii cumaru fastaxaalad way wareegtay biyadihi gacantiisa qarban ayadoo wadaan weyn ah yay gacantiisii ku noqotay macnaha ayadoo dalwi iyo badaan cadiim ah bay noqotay falam ara ma aanan arkin cabaqariyan cabaqari wax ka kaamilsan oo ka xog badan maanan arkin buu yidhi cabaqari finnaasi dadka dhexdooda ahaaday yafraa fariya xataa daraba annaasu bicatabin intaa kadib ayuu noqday dawadaantii waxay noqotay wadaan aad u xoog badan intaa wixii ka dambaysa dadkii way arkeenoo dadkii ayuu u shubay ilaa ay dadkii noqdeen daraba annaasu bicatanin kuwa kuwa hortay macnaha kuwa gaadiidkoodii iyo iyo ayagiiba dhammaan ka cabay oo oonkii ka baaba'ay oo waxyaabo fara badan oo istariixa sameeyey oo hortay ayagoo dhanba xoolahoodii ayay fafariisiyeen ayagana way istariixeen wacan cimraan bin xuseen radia allaahu canhuma yaquul qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi wuxuu yidhi rasuulka sal allah calayh wasalam khayru ummati ummaddayda tan u khayr badan qarnii waa zamankaygii qarnigayga uma aladiina kuwii yaluunahum ku xigay baa ku xiga uma aladiina yaluunahum uma intaa kabacdi uma intaa kadib ina bacdakum gadaashin qowman qoom baa ahaanaya yashhaduuna marag furaayo walaa yastashhaduun aan la markhaati gashanayn wayakhuunuuna khiyaanaya walaa yu'tamanuuna aan la aaminaynin wayanduruuna nadraya walaa yafuuna aan oofinayn wayadharu fiihi kana soo daahirayee ka soo muuqanaya assamanu cayil iyo cayilnaan samni baa markaa ka soo muuqanaya macnaha cayilitaan ayaa ka soo kor noqonaya wa can abi saciidin qudri radia allaahu canhu qaala qaala alnabiyu sal allah calayh wasalam wuxuu yidhi laa tasubuha ha caynina asxaabii asxaabtayda falow haddii anna axadakum midkiin anfaqa uu bixiyo midla uxudin jabalu uxud wax la mid ah dahaban oo dahab ah jabalu uxud wax la mid ah oo dahaba hadduu bixiyo xadkiin maa balaqa ma gaari kara mudda axadihim saxaabadayda mid ka mid ah koombayaray uu bixiyey walaa nasiifahu ama nuskiisa xataa koombada shiishiidda maaragtee uu bixiyo timir ah ama nuskeeda jabul uxud aad bixiseen xataa ma gaari kara saxaabiga koombadiisa baabu xibbi alansaari ansaar jacaylkeeda ayuu baab u yahay can cadiy bni haabit qaala wuxuu yidhi can cadiy bni haabitin qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay albara bin casibin radia allaahu canhu qaala oo yidhi samictu alnabiya nebigaan maqlay sala allahu calayhi wasalama oo yaquul dhahaya al ansaaru reer ansaar laa yuxibbuhum ma jeclaada ilaa mu'minun mu'min maahane walaa yubqidhum mana u xanaaqoo ma naco ilaa munaafiqun munaafiq maahane faman axabbahum qofkii jeclaada ansaar axabbahu allah waman abqadahum qofkii naco u caroodana abqadahu allaahu ilaah baa u carooda subxaanah wa tacaala baabu alxalf dhaar billaahi tacaala ilaaha sarreeye lagu dhaartay baab u tahay can ibni cumara radia allahu canhuma can ilnabiyi sala allahu calayhi waaalih wasalama qaala wuxuu dhahay alaa hooyaay man ruuxii kaana ahaada ahaanaya xaalifan mid dhaaranaya falaa yaxlif yuusan ku dhaaranin ilaa billaahi ilaahay maahana fa kaanat quraysh waxay ahayd taxlifu mid ku dhaarata biaabbaa'iha aabbayaalkeed faqaala sala allahu calayhi wasalamna wuxuu yidhi laa taxlifuu biaabbaa'ikum aabbayaalkiin ha ku dhaaranina baab wuxuu baab u yahay wuxuu u yahay baab fii niyati almar'i qofka niyadiisa can calqamata bin waqaas qaala samictu nabiy nebigaan maqlay buu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaquul yidhi alacmaalu binniyati acmaashu waa niyada faman kaanad qofkay ahaatay hijratu hijradiisa ilaa dunya adduun yusiibuhaa inuu helo aw imra'atin ama naag yatasawajuhaa uu guursado fa hijratuhu ka hijradiisa ilaa maa haajara ilayhi waa wuxuu u hijrooday waman kaanat hijratuhu qofkiisa hijradiisa ila allahi wa rasuulihi ay ahaato fa hijratuhu ila allahi wa rasuulihi sala allah calayh wasalam waa ilaahay iyo rasuulkiisa baabu halaaa saddex waxyaabood laa yaclamuhunna ma oga ilaa ila allah ilaahay mooyaane can anas radia allahu canhu anna cabdullaahi bni salaam ayaa balaqahu waxaa soo gaaray balaqahu maqdamu اnebiy nebiga soo gelitaankiisa almadiina magaalada madiine uu soo galay aad buuna u sugi jiray baa la yidhi inuu nebiga magaalada madiine soo galay fa ataahu waa u yimid yas'aluhu asagoo weydiinaya can ashyaa'a waxyaabo faqaala wuxuu yidhi innanii anigu saa'iluka waan ku su'aalayaa can alaain saddex waxyaabood laa yaclamuhunna mana oga ilaa nebiyu nebi maahan maa awal maxay tahay waxa ugu horeeya oo asharaati asaaca saacadda qiyaamo calaamaadkeeda ah waa kow wamaa awalu tacaamin raashinka ugu horeeyana waa maxay ya'kuluhu ay cunayaan ahlu jannaha wamaa baalu maxaa dhacay oo alwalad waladka yansacu uu u siibtaa ilaa abiihi aabbihii ow ilaa ummihi ama hooyadii macnaha sababteebuu buu ugu ekaadaa hooyo ama uu ugu ekaadaa cunuga aabe qaala wuxuu yidhi ah birnii waxaa ii sheegi doona akhbaranii dheh waxaa ii sheegi doonaa bihinna jibriil jibriil baa ii sheegi doona aanifan hadda ama ii sheegayba qaal ibnu salaam wuxuu yidhi daalika caduwulyahuudi kaasi waa yuhuud cadowgooda oo min almalaa'ikati malaa'igta uga sugnaaday aad bay jibriil u necab yihiin qul man kaana caduwan lijibriil fa fainahu nazalahu calaa qalbiga waatuu ilaahay yidhi qaala wuxuu yidhi amaa awalu ashraati asaacati saacadda qiyaama calaamaadka tan ugu horaysa waxa waaye fa naaru nnaar taxshuruhum soo kulminaysa dadka min almashriqi mashriq bay ka soo ururinaysaa ila almaqribi maqhrib bay markaa isugu keeni doontaa wa amaa awalu طacaamin cunto tan u horaysa oo ya'kuluu ay cunayaan ahlu ljannati jannada ehelkeeda e, waxa waaye asagana faziyaadatu kibdi اlxuuti waa kibki iyo beer malaay kaa waaye waa qidca iyo gobol ka mid ah beerka kalluunka kaa waaye ayuu yidhi nebiga sala اllahu calayhi wasalam waa tacaamka ugu horeeya ay markay ahlu jannada galaan ay ku quraacan doonaan wa ama alwaladu waladka fa idaa sabaqa hadduu soo hormaro maa'u rajuli ninka biyihiisa hadday ka soo hormaraan maa'a almar'ati gabadha biyaheeda nasaca alwaladu alwalada waladku asagoo uu ekaanayaa oo wuu siibanayaa aabbihii wa idaa sabaqa hadduu soo hormaro maa'u almar'ati biyaha gabadha maa'a arajul ay ka soo hormaraan nasacad way siibanaysaayo alwalada waladka ayaduu u ekaanaya qaal ibnu salaam wuxuu yidhi ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah wa annaka rasuuluullah inaad tahay qaala rasuulka allah wuxuu yidhi ina alyahuuda yahuud qaala rasuulku wuxuu yidhi ina alyahuuda qowmun qoom waayo buhtun been abuurasho badan fas'alhum weydii cannii xaggayga xaggayga weydii buu yidhi qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam ina alyahuuda qowmun buhtun cabdullahi bin islaam baa dhahaya yuhuuddu waa qoom been abuurasho badane fas'alhum weydii cannii xaggayga qabla an yaclamuu intaysan ogaanin biislaamii islaamnimadayda oo nimankan yuhuudda waxay ii haystaan hadda inaanan weli islaamin bal weydii waa qoom buhtaan iyo been abuurasho badane intaanan islaamkayga intaysan ogaanin i aniyaan ahay fa jaa'at alyahuud yuhuud baa timid fa qaala alnebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ayu rajulin cabdullaahi bnu salaam fiikum nin noocee ah ayuu cabdullaahi bnu salaam ka yahay dhexdiina macnaha nin cenkee ah yuu cabdullaahi bnu salaam dhexdiina ka yahay ka warrama ninka cabdullaahi bnu salaama la yidhaahdo qaaluu waxay dhaheen khayrunaa waa mid ka noogu khayr badan wabnu khayrina ka noogu khayr badan canugiisii waaye wa afdalunaa waa ka noogu fadli badan wabnu afdalina waa ninka noogu fadli badan canugiisa faqaala alnebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ara'aytum balka warama in aslama hadduu islaamo cabdullaahi bnu salaam qaaluu waxay dhaheen acadahu allahu min dalik ilaah baan ka magangelinay arrinta faacaada calayhim wuu ku celiyey faqaaluu waxay dhaheen midla daalika fakharaja ilayhim cabdullaahi baa la qariyey oo qolkii kale ku jiro hadalkii maqlay baa u soo baxay faqaala wuxuu yidhi ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu ullah qaaluu waxay dhaheen haada sharunaa wabnu sharinaa waa kan noogu shar badan kan noogu shar badan canugiisii waaye watanaqasuuhu way nusqaamiyeen qaala wuxuu yidhi cabdullaahi haadaa kuntu akhaafu yaa rasuul allah kan baan ka cabsanay rasuulka ilaahay ka waran hadday ogaan lahaayeen islaamnimadayda ayagoo og haddaad i weyddiin lahayd dhibaatay sheegi lahaayeen iyo arrimooyin kale sidaa darteed waa xaaladdu waa sida baabu annafaqati nafaqadiibay baab u tahay can abi mascuud albadriy can اlnabiyi sala اllah calayh wasalam qaala wuxuu dhahay nebiga nafaqatu rajuli ninka nafaqayntiisii biilsiintiisa calaa ahlihi ahelkiisa uu nafaqeeyo sadaqatun waa sadaqo baabu alaayatayni labada aayadood oo min aakhiri suurati albaqara ayay baab u tahay wa canhu aydan qaala qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam al aayataan laba aayadood oo min aakhiri suurati albaqara suuratulbaqara aayadaha ugu dambeeya ka mid ah man qara'ahumaa qofkii labadaa aayadood ku akhriya fii laylatin habeen kafataahu way kaafinaysaa labadaa aayadood way ku filan tahay oo shar insi iyo jinni buu ilaahay ka ilaalin subxaana wa tacaala ama qiyaamu leylkay markaa ka kaafinaysaa waa aamana arasuul iyo laa yukallifu allahu nafsan baabu zawaaji thaybi garoobta guursigeeda baabkiisii waaye qofkii garoob guursada can jaabir bni cabdillaahi alansaari radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii allah wuxuu ii yidhi hal nakaxta yaa jaabir jaabir ma guursatay faqultu waxaan idhi nacam haa qaala wuxuu idhi maada maxaad guursatay abikran am hayban ma gabar mase garoob qultu waxaan idhi laa bal hayban garoob baan guursaday qaala rasuulku wuxuu yidhi fahallaa jaariyatan gabar yar maxaad u guursan weysay tulaacibuka kula ciyaarta qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow inna abii aabbahay baa qutila la dilay yowma uxudin maalintii uxud baa la dilay wa taraka wuxuu ka tegay tisca banaatin sagaal gabdhood kunna lii kulli ani ii sugnaaday tisca akhawaatin waa toddoba walaalo ah fakarihtu waxaan nacay an ajmaca ilayhinna inaan xaggeeda u soo jamciyo xaggooda jaariyatan gabar gabartaasoo qarqaa qarqaa markaa ah maxaa laga wadaa qarqaha ee eh, xamqaa'a ah, macnaha jaahilad ah macnaha aan garanaynin habka mucaamalaadka waayo gabadha yar gabadha yariista ah gabadha yar ee eh, gabadha yar ma taqaana mucaamalaad badan sida gabdhaha kale loola dhaqmo iyo ilaa waxma soo dhaqin gabar noocaas ah oo midlahunna ayagoo kale inaan u keeno walaakin imra'atan gabar oo naag oo tamshiq tan shaduhunna u shanlaysa wa taquumu calayhinna u istaagtaa danahoodii waxay u baahan yihiin saasaa rabay inaan u keeno qaala asabta buu dhahay nebiga waad asiibtay waad asiibtay oo sidii loogu talagalay ayaad markaa u asiibtay waad asiibtay oo sidii loogu talagalay baad u asiibtay baabu barakati annebiy nebiga barakadiisa waaye sala allahu calayhi wasalam wa canhu aydan qaala wuxuu yidhi ataytu rasuulkii allaanu imid faqultu waxaan ku idhi qad calimta waad og tahay anna waalidii aabbahay istushhida inuu ku shahiiday oo la dilay yowma uxud wa taraka wuxuu ka tegay daynan kahiiran dayn fara badan wa innii anigu uxibbu waxaan jeclaystay an yaraaka innii anigu uxibbu waxaan jeclaaday an yaraaka inaan ku tusiyo alquranaa'a kuwa daynta ku leh fa qaala wuxuu dhahay idhab bax oo fabax oo idhab bax oo fabaydir kullu tamrin gadaal baanu ka dhammaystiri doonnaa wabiاllaahi towfiiq wallah aclam